بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه ويتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفضي العالم من حق العامة halkaasaan joognay waxaan kusoo dhex jirnay baabkii ku saabsanaa bayaanu lfiqhi wa usuulihi baabkaasaan kusoo jirnay intaanan casharka bilaabin laba kelimo aan baraarujiyo oo iska gaagaaban mid waxay ahayd shalay waxaan malaynahayaa markii aan tegay igu soo dhacday casharka markaan ka baxay igu soo dhacday inaan qalday baan malaynahayaa magaca sheekhanagii shariif cabdinuur macnaha aabbaha inaan ka booday baan saasaa maskaxdayda ku wareegtay macnaha shariif cabdinuur shariif xasan shariif aadan shariif maqbuul baa marka inaan xasanka ka booday saasaa qalbigay ku jirta marka ma aqaan inay saxdayn kale dadka cajalada dhegeysta baa kulli ogaan kara taa waa midaas magacu saas weeye midda kale shalay waxaanu soo marnay axkaamta aqsaamu lxukmi xukmi sharci baan shala soo marnay iyo shuruudda loo xiro marka waxaan shalay isaga tegay oo waktigoo gaabnaa daraadiis wax yar oo ka daba tuura oo ku saabsan xukunku war badan baa ku jira howlo badan baa ku jira xukmu sharci ba marka laga hadlayan ka hadlaynahay marka waxay ubaahantay qofka aalibulcilmiga ama shareecada baranahaya ama kutubta baranahaya inuu warkaa iska xaqiijiyo iska hubiyo hadda waxaan keliya uga noqonaynaa waxaa weeye baraarujinaynaa xukunka sharciga markii laga hadlay arkaan buu leeyahy shala waxaan soo marnay shuruud shuruud baan soo marnay afaran shal sheegnay wayna badanta shuruud wey eh, hadda waxaa meeshan saddex eh, rugni ayuu leeyahy xukunka sharciga rugniga koowaad waxaa weeye alxaakim cidda wax xukumaysa rugnu lawal huwa alxaakim ilaahay subxaana wa tacaala laga wado allah caza wajal laga wado cidda wax xukumaysa alaa lahu lxukm xukumka asagaa iskale isagaa looga dambaynaya hada xalaal wa hada xaaraam maxaa la kan hala dili kan hala daayo ilahay baa looga dambaynaya subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam taas waa iska dhib yar tahay rugniga labaad waxaa weeye almaxkuumu bihi waxaa la xukumahayo almaxkuumu bihi shayga la xukumahayo shayga laga hadlaayo oo la xukumayo waxaa weeye waa rugniga maxkuumu bihi baa le maxaa laga wadaa afcaalu lmukalafiin ficl mukalaf qofka mukalafkaa ficilkiisa wey haddaan shala soo maraynay khitaabku wuxuu ku tacalluqaa fi laa fi daat daata kuma tacalluqo marka rukniga labaada xukunku leeyahy waxaa weeye ficlu lmukalaf mukalafka ficilkiisa waxaad samayso ayaa la xukumaya sidaas daraaddeed haddaad iijaab samayso waajib baa la odhan haddaad samayso ficilkaagu ku tacalluqo nadbi manduub baad samaysay baa lagu odhan haddii ficilkaagu ku tacalluqo ibaaxay ku tacalluqdo waxaa lagu ohan mubaax buu sameeyey hadduu taxriim ku tacalluqo wuxuu sameeyey xaaraan buu ah baa lagu ohan haddaa waxaad samaysay uu karaaha karaahu sameeyey baa lagu ohan karaaha makruuhu sameeya lagu ohan cafwan marka taa ficilku mukalaf mida saxada ugu waxa weeye almaxkuumu calayh cidda dushooda la xukumaayo almaxkuumu calayh arruknu thalith weeye almaxkuumu calayhi waxaana laga wadaa almukalaf alcabd lmukalaf qofka laftiisaa laga wada hadda awal ficilkaa laga hadlaya lakin hadda waxaa laga hadlaaya alcabd اlmukalaf alinsaan almukalaf qofka la mashaqaynayo marka asaga dee shuruud baa ku xiran shuruud baa ku xiran oo dee qofku inuu baaliq yahay inuu caaqil yahay inuusan waalnayn inuusan caruur ahayn inuu kada kada shuruud baa ku xiran marka xaakim alla caza wajalla waad garatay rasuulkiisa waxaad garatay maxkuumu bihi oo ah ficilki waad garatay maxkuumu calayhi oo insaankii laga wado iyo cabdigii laga wado intaa wey marka shuruuddaas ayaa ku xiran shuruuddaa ku xiran waad ujeeda hadda xukm sharci waa ka duwan xukm lwadci xukm lwadci waxaa lagu leeyay alxaakim huwa shacb la soco man huwa alxaakimu fii qawaaniin wadcihi wadasaatiir huwa shacb wey la soco ah, cidda wax xukumaysa oo hawshaan dejinaysa oo xalaashii xaaraanta iskale ee hay-atu tashriic oo shacab oo u codeeyo oo referendum inta la siiyo yes ay dhahaan ama noo dhahaan ah, hadday yes dhahaan markaas umu soconaya hadday noo dhahaan waa la tuuraya marka Eh, after frendom wuxuu noqonahayaa saariya mafcuul oo shaqaynahaya inta ka horaysa waa la soo dejinaya ineergarad iyo qawaaniin iyo qolo odayaalba u fariisanaya kabacdina markaasaa la samaynaya codayna samaynaya shacabka loo bandhigayo marka xaakimku waa shacab wey waxaa la xukumahayaa muxuu yahay waa laga wada socdaa inuu yahay afcaasha iyo inuu yahay maxkuum caley intaa waa laga wada socdaa lakin maxaa lagu kala tegahayaa waxaa weeye cidda xukunka iskale oo shacab weeye maxaa kaloo lagu kala tegahayaa xukunka meesha laga soo qaadanaya aynan yustamadu lxukmu xaggee laga soo qaadanaya muslimiintu shareecaday ka soo qaadanaya kitaab allahi caza wajal wa sunadu ijmac alqiyaas bay ka soo qaadanaya laakiin qawaaniintu waa ka duwanta shareecadu qayb bay ka tahay acraaftaa qaybo ka ah dhaqanka bulshooyinka qaybo kamida ka ah waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin ayb marka sharciga islaamka iyo xukmu sharcina ma jiro waxa la yidhaahdo wuxuu haystaa xasaana diblomaasiya kuma jiro xasaana diblomaasiya waxaa weeye shareecada islaamku haddaad ilaahay gef ka gashan inaad sa u toobad keento haddaad qof makhluuqa aad dembi ka gashayna asigana usoo hoyato oo te walaaw khaladkaasaga galaya cafi khalad baan sameeye cafi laakiin qawaaniha wadciyada waxaa ku jira he diblomaasiya ku jirta intaan ku caayo ku dilo yaan safaarad ku cararaya markaas waa lgu lama taaban kara ninkaan maxaa dhacay xasina diblomaasiyo haysa lama taaban karo hadda waddanka la caayo diinta la caayo oo wax walba la sameeyo oo qabaa'il la caayo ya waa l ninkaan xusaan dudaasyo haysta oo siyaasiyo loo taaban karo ilaa laga qaada he xisniga ku wareegsan in laga rujiyo laga siiyo loo taaban waa shanka islaamka ma yaqaano waaas waa ciyaaro ciyaar sheekabreley ummadda la raba in lagu kharibo wey ka socon sheekh halka marka wuxuu kaga hadlayaa usuul fiqigii ayuu rabaa shala wuxuu soo yiri bayaanulfiqi wa usuuli maadaama uu soo yiri usuushi fiqigi waan soo marnay fiqigi waan soo marnay luuqiyo islaax wuxuu ahaa sheikhulislaax inuu sheegay iyo wixii ku jira waan soo marnay luuq ahaanna waan soo sheegnay iyo waxyaalihii ku saabsanaa waan ka soo hadalnay halkaa wuxuu rabaa marka hadda usuulka inuu kaga hadlo usuulka inuu tacriifiyo ayuu rabaa sheeguna markuu laba iska saaran yahay oo mudaafi mudaaf ilayhi yahay haddee wuxuu u baahan yahy mid walba gooni loo tacriifiyo hadduu hadda usuul fiqi yahay usuul fiqigana inaad usuulka inaad gooni u tacriifso fiqigana gooni u tacriifso usuul fiqi maadama in mid walba gooni u tacriifso isaga wadaadku marka saa ma samaynin saa ma samaynin wuxuuna maray ariiqadii hadda ku soca ariiqadii ku socday juwayn alaysa kadalik ah, sida lafteeda ku socda waxba ma dhexeeyaan marka kitaabku markii inaa noqdo inaad kala furfuro u iska fudaan doona waa socon doona waa dareerin doona laakiin in badan waxaa laga yaabaa kawan sabaqa inay kugu timaado marka hadda iska xaji hadda nambarka xagso adhow waxaa dhici doonta kawan sabaqa waa laga socon waa la dareerin doona cashar saa ma ahaan doona waa in lala socdo marka faslun buu fasal u yahay fasalka marka waan sheegnay awal inuusan xoogaa uu ku jiro waa ka muuqataa fasalka in xoogaa uu ku jiro eh, qawseynka ay gelinahayeen qawseynka ay gelinahayeen wuxuu y marka fasl wey maa sabaqa macnaha faasil wey kala saara fasl masder baa la tacbiinaya iyadoo loo jeeda hee ismu faacil haadaa faasilun ay kala saara wey kala bixinaya maa sabaqa wamaa sayati wey wa amaa usuul fiq sooma rabtid usul fiq haddaan tacriifino fa hiya aladilla wey usul fiq marka miyaanu soo tacriifin usul fiq a usul fiq miyaan soo tacriifin aga kusoo tacriifin a a kitaabkan intaa wadna usul fiq miyaan tacriifin ya jamaca may lama tacriifin usul fiq lama tacriifin ama usuulfiqi bu yiri sheekhu fahiya waxaa wey aladilla wey usuulfiq marka haddii la yihahdo kelimada usuul haddii la fiq waa soo marnay kelimat usuul waa jamcu aslin jamcu aslin waa jamcad jamcu aslin asal bayna jamc u tahay asalna maxaa la yihahdaa alaslu huwa asaasu shay bisin wey hadda waxaan ka hadlaya asaasu shay wey wamaa minhu shayu iyo shaygu wuxuu ka yimaado marka alal waxaa weeye waa aasaasu shay waa qaacidatuhu wey shayga aasaaskiisi iyo gundhigiisii iyo meeshu ku fariisanayay weeye asalku wey taas waa luuqada wey taas waa luuqada wey ayb amaa istilaaxa istilaaxa hadda sida isagu tacriifiyey waa ujeedaa sida hadda isagu maray waa ujeedaa waana xoogaa waa laga fiican yahay wey oo waxaad moodaa wadaadada inta dambe wadaadadii hore waa laga fiican yahay anadhi xaqiiqatan leanno raggii hore in badan isway mashquulin jirin shayga luuqatan waa istilaaxa inay tacriifiyaan waa iska basiid be lannu dadku waxay ahaayeen luqa carabiya socotay cidma ma jirinin ama waa yaray dadku marka dad carab oo luqad yaqaano ama qof carabnimo u dhashay ama bartay oo kala carab noqday bay ahaayeen marka waa iska dhibyaraayeen hawluhu hawluhu waa iska dhibyaraayeen w marka iskumay mashquulin jirin waayihii damba marka luqatan wa silaaxan iyo waxaas iyo hawlahan iyo mandiqa iyo shayga in la xadeeya aad u badatay oo dhib badan uu ka yimid marka dariiqada haddii la ysaga socdo usuulka usuulka maxaa la yidhaahdaa haddii lasoo koobo usuulku oo la tacriifiyo oo sulfiqu wuxuu yahay la tacriifiyo hadallo badan baa iska jira waxaa ugu fiican in la yihaahdo waxaa weeye alqawaacid in la yihahdo usulfiq waxaa la yihaahdaa alqawaacid alati yutawasalu biwaasitatiha ilaa macrifati alaxkaam asharciya mubaasharatan saas in lagu tacriifiyo ayaa ugu dhib yar ayaa ugu dhib yar alqawaacid alati yutawasalu alqawaacid alati yutawasalu lagu gaaro biwaasitatiha ayada oo la isticmaala waxaa lagu gaaraa ilaa macrifati alaxkaami asharciya axkaamta sharciga inaad berato axkaamta sharciga laga lagaday halka hadda waa fiqiga la socoto axkaamu sharciya huna alfiqi waxay ka hadlaayaan axkaamu sharciya marka alqawaacid alati yutawasalu biwaasitatiha ilaa macrifati alaxkaami asharciya mubaasharatan mubaasharatan haddii la gooyo hadda waxaa laga gooyo waxa la ohanaya alqawaacid alati yutawasalu biha ilaa istinbaad alaxkaam asharciya haddaad tahay min aladila haddaad tirahdana waa la waayadun dhinac kale haddaan u dhigno oo ka sii fuudtaawar maxaa loohan kara alqawaacid alati yutawasalu biha ilaa istinbaat alaxkaam asharciya wey min aladilla iska dhib yartahayo marka usulfiqi waxaa weeye waa qawaacid iyo usus iyo gundhigyo iyo tirar weeye yutawasalu lagu gaaro biha iyada waa lg bisababihaba waxaa lagu gaaraa ilaa istinbaat inaad la soo baxdo istinbaat inaad la baxdo alaxkaam asharciya axkaamta sharciga iyo fiqiga inaad la baxdo min aladilai sharciyan adilada sharcigaanaad kala soo baxdo alkitaab wasunna mubaasharatan adigaana isticmaal mubaasharatan cid adoo marti u tahay ma jirto adaa isticmaalaysa qawaaciddaada qawaaciddaad taqaanaa cidaad marti u tahay ma jiro aayadda qur-aanka ad akhriyaysa xadiiska ad akhriyaysid qawaacidda waa kala soo baxaysaa iskala soo baxaysa marka inahaas maxaa la yidhaahdaa waa ku filan tahay marka luqa waxaa niri asaas baa niri asaasu shay baa niri asaasuljidaal waa shaygu maa yatarakabu calayhi waan soo marnay alaslu maa yubna calayhi hayru soo marnan soo marn alaslu waxaa la yidhaha maa yubna calayhi ayruhu taa waa la fahmay islaaxigaana waa tan waa midda qawaacidda markaa maxaa laga wada qawaacid waa tan soo maray qawacid waa jamcu qaacida waxaana weeye xukmu lkulli yantabiq he calى juز'iyaati alaysa kadalik so kumaanaan soo marin manduuman fadfariya alqawaacid waxaa weeye alaxkaam alkuliya wey axkaam guda ballaaran wey aad u wey oo de markaa tira amru lilwujuub annahyu litaxriim alxadiisu asunatu xuja alqur'aan xuja markaad tiraahdo he ijma uj alqiyaas xuja markaa waa qawaacid caama qawaacid caama wey laakiin qiyaasku hadda masaladu ku tacaluqaya aayaddu masalay ka hadlaysa nahyu aayaddu ka hadlaya xadiisku ka hadlaya taxriif howlaha hadda kama hadlayn laakiin qaacida guud waxa wayaan marka alqawaacid waa jamcu lqaacida waxaana wey alxukm alkuliyu yantabiq calaa jusiyaatihi jusiyaadkiisa mutacadida ayuu daboolahayo wada gaaraya waa la fahma washa iska dhib yar tahay dhalinyar ayb wuxuu yidhi marka hadda sheekh u fiirsa wuxuu ku yiri wa ama alusuul soo usuul fiqi soo marabti usuul fiqi laqab haddaad fiqi waad fahantay usuulna waad fahamtay mid walba gooni waad u fahamtay haddaad rabto fannigan hadda la daraasaynaayo cilmigiisa magaciisa haddaad rabto fannigan hadda la dara usul fiqi maxaa la haddaad rabto wuxuu ku yidhi fahiya waxaa weeye usul fiqigu aladilla weeye aladilla aladilla waa jamcu maxaa la yidhaha waan soo marray jamcu daliil waan soo marray waan soo marray taa lagu noqon maayo allatii adilladaasoo yumnaa lagu dhisa weeye calayhaa dusheeda yumnaa waxaa lagu dhisa lagu qotomiya calayhaa dusheeda alfiqu fiqigaa lagu fariistaa war fiqi biduuni daliil haddaad wadato waa wejigaa lagaaga dhufanaya fiqigaa waa inuu ku fadhiyohee gundhig iyo asaasi saldhig waa inuu ku fadhiyo sidaas daraaddi wadaadadii hore oo mutaqadimiinta waxay nicmaayeen alfiqu lmujarad can aladilla marka miyaad garateen yajuusu wayaxrumu wakada haddaad tiraahdo oodan qaala allahu tacaala dhihin oodan qaala rasuulu calayhi salaatu wasalaam aadan dhihin oo aayaddaasaa sheegtay oo xadiiskaas sheegan weligaa aad tirahdo yajuusu wayaxrum aad tiraahdo ee sidaa hadda fiqigaa noogu qoran waxaa way culammadu aad bay u nicmaayeen lanna waxay dhaheen meeshaan maantoona qofka waxaa rabaa markuu meesha soo fadhiisto ilaahay baa yidhi nacam inuu madaxa laalaadiyo rasuulkiis baa yidhi calayhi salaatu wasalaam madaxa ruuxo ayaa la rabaa laakiin maantao qowl wadaad leeyahay haddaan ku idhaahdo xaaraan weeye xalaal weeye yajuusu wa yaxrum wa fii qowli kada wa qiila kada haddii maantao dhan lagu yihahdo maxaad la tagta maantao dhan meesha waad fadhida hal mar nabiga alayh sala slam kumaadan sallin oo qaala lahu casa wajalla hal mar maadan dhigin hawsha marka hawl qallaafsan oo qalalan ayay noqonaysaa saas daraaddeed wadaadii mutaqadimiinta waxay dhn war fiqigan mujaradka ah oo ila wadaadkan dhahay yajuusu waa yaxrum asagu waa fahmahaya waxa qowlkan ku dhisanya wuu fahmahaya meesha wuxuu ugu qoraayaa asagu wuxuu fahmayaa aayaddaas iyo xadiidka waa fahmi markaasuu ku leeyahay tahaaradu waa intaas saasaa loo qaybiya biyuhu saas weeye ilaahay baa yidhahda kudhihi maayo wa anzalnaa min asamaa'i maan tahuuran kudhihi maayo axkaam ka siday ma fiq ka siday lakin muxuu ku leeya biyaha waa la qaybiyaa saddex baa loo qaybiyaa maxaa la yidhi maa yajuusu tadahuru bihi wamaa laa yajuusu maxaa la maa huwa makruuh waxaasa loo qaybiya maantao dhan marka wadaadadii hore fiqi aan adiladiisa wadan oo usuushiisa wadan fiqi aan usuushiisa wadan adiladiisa waa necbaayeen waa necbaayeen dhib badan baana ka yimaa waa run dhib badan baana ka yimaado waa saxiixu marka fiqiga markaad akrinaysa waxaa fiican ama waajibka kugu aba inaad adilada aada la socoto Ah, kitaab fiqi markaad aqrinayso mujarad can aladila ah ayuha alikhwa waxaa la rabaa inaad la socoto oo markaad hawshaa sheegto waxa u daliilka aad saarto markaas wuxuu noqonayee khitaamu misku buu noqonaya marka waa isdhamaystirahaya masaladiina waad sheegaysaa xukunkii qotuntana waad sheegaysaa qof mar qof mutakaamil ah ayuu noqonaya laakiin yejuus waa yaxrum weligu hadduu socdo yejuus maxay ku fadhidaa yaxrum maxay ku fadhidaa Ah, hawshan xaggee ka socotaa ma iyo wamaa shay baa usuul loola jeedaa yutawasalu lagu gaaro bihi asagaba ila aladilati lagu gaaro adilada waxa lagu gaaro calaa sabiili ijmaal adiladasay ku gaaraysaa calaa sabiili calaa sifa oo calaa weji baad ku gaaraysaa alijmaali duduub baad ku gaaraysaa duduub weji duduub ah ariiq duduub ayaad ku gaaraysaa oo dee adila ijmaala waan soo marnay hunaaka adila tafsiiliya waa adila he ijmaaliya waan soo marnay wey adila ijmaaliya maxaa weeye waa qawaacida wey qawaacida guud alamru maaa lilwujuub annahyu litaxriim alcaamu yucmal adaahir yutamasak bih waa yucmal bih waa inaad saad noqodo almujmal yutawaqaf minhu waa laga istaagaya hawlahaas way qawacida laga hadlaayo ijmaalku waa kaawo ama adila tafsiiliya maxaa weeye aqiimu salaa aatu zakaata maxaa la yihaa hawlaha iyaga waliwaalidayni isaana marka waa in maxaa la yihahdaa aayad walba oo masale gooniya ka hadlaysa hada daliil tafsiil ama ijmaalku waa qaacidada guud iyo masalada guud marka wamaa yutawasalba asna usuulfiqi la yihahdo yutawasal lagu gaaro bihi asagaba ila aladilati adiladaa lagu gaaraa calaa sabiili lijmaal weji duuduub ah oon sarifnayn ayaa lagu gaaraawo oon la kala ayaa lagu gaara marka ijmaalna waan garanay marka daliilka tafsiiliga ayaa ka hadla oo iska leh alfaqiih alaysa kadalika daliilka tafsiiliga waxaa isticmaalo oo ka hadlo oo maanta oo dhan wato oo sarifanahaya e wa daliil ijmaaliyaa ka hadla usuuligaa ka hadlo wey haddaad labadiiba aad samaynayso isku waxaynaysana oo rabta inaad daliil tafsiili aad isticmaasho waa inaad marto calaa hee calaa ariiqi daliil ijmaali waa inaad marto somanaan soo marin sida qaabka adilada loola soo baxay somanaan soo marin haddana waa tilmaami doonaa marka marka hore waa inaad fariisiso qaacida maxaa layaa usuuliya waa inaad fariisiso ijmaaliya kabacdina daliilka tafsiiliga hee waa inaad ku fariiso ka dhinaan dhiso keento saas wax lagu wada marka eh, wuxuu yidhi sheekhu eh, labadaasuu sheega labadaasu marka labadii asagaa fasila iska fiiraad wuxuu ku yidhi waladillatu adilla sooma rabtid hahunaa markii la joogo waxaan ula jeednaa hahuna halkan markii la joogo adilla waxaan ula jeednaa hahuna maxaa laga wadaa usuulfiqi markii la joogo adilla waxaan ula jeednaa khitaab ullahi caza wajal alla hadalkiisaan ula jeednaawo alla hadalkiisa ayaan ula jeednaawo alla hadalkiisa ashaacira iyo muctasila khitaab ullahi caza wajal haddii markii laga hadlaayo waxa weye waa wareereen Ah, waa wareereen khitaab allahi lanno meel baa ugu horan alla ma hadlo alla ma hadla meel ugu qoran marka khitaab ullahi markii la yihaahdo bushi badan iyo hawlo badan iyo dood badan oo kutubta kale lagu arki doono ayaa ku jirow ayaa ku jirow marka hadda waxba eh, waqtiga naga qaadi maysa khitaab ullahi marka caza wajal alla hadalkiisa wey alla inuu hadlo ayaad halka iska fahmaysaawo ah, alla inuu hadlo oo dee khitaab ullahi waa waxaa loogu baara oo looga hadlaa kalaam caza wajal la soco kutubta ka baari maysa khitaab ullahi markaad wax baarayso la soco yaa sheekh ha qaldami marka hadda masalada hadaad ka adbaato khitaab ullahi marka data inaad wax ku ogaato waxaad baaraysaa hee kalaamullahi caza wajal wa madaahibu naasi fiih markaasaad fiirinaysaa markaasa lule kalaamullahi saas wey saas wey qola saasay tir qolaalkaas mar saas weeye ahlu sunnu saasay qabaan ijmacu saas ku guntamay adiladu sidaa weeye halkaa wey halkaasaad ka qilbaaranaysaa wa khitaabu rasuuli calayhi salaatu wasalaam rasuulka alayh sala khitaabkiisa iyo hadalkiisa weeye adilada halkaa laga hadlay aladila waxaa weeye khitaab ullahi caza wajalla ee kalaamula ilahi hadalkiisa iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wey iyo wa afcaalihi afcaalu rasuul wey wa afcaalu rasuul alayhi salatu wasalam afcaashii wuxuu samay ficilkuu samay nebiga alayh salatu wasalaam axkaam baa laga qaadanaya iyo wa iqraarihi nebiga alay qiritaankiisa uu qiro oo sugo qof wax ku ogolaado ayadana maxaa la yidhaahdaa adilada weeyo xukun baa laga qaadanaya wa ijmaac ummati ummadda ijmaaceeda waxaana waa imaan doona macna kurti waa imaan doona wa ijmaac lummati ummadda ijmaaceeda ummadda ijmaaceeda asaguna maxaa la yidhaahdaa ummadda kulankeeda asaguna waa imaan doonaa de waa daliil gooniye waa imaan doonaa iyo ummaddu meeshay ku kulantay waxaa weeye kuwaas adilo loola jeedaa walqiyaasu ayaa loola jeeda adiladii waxaa ka mid a ah, alqiyaas baa ka midow alqiyaas ayaa ka mid a ah. afar walbaqaau baaqi ahaansho iyo joogitaan iyo haritaan calaa xukmi اlasli xukunkii asalka u lahaa lagu joogo xukunka asalku lahaa lagu joogo ayaa ka midow xukunka asalka lagu joogo ayaa ka midow oo dee shaygan xukunka asalku maxaa weeye haddii aayad quraan la waayo xadiis waayo ijmac la waayo qiyaas la waayo xukunka asalkaa loo noqon doonaya xukunka asalka ayaa loo noqonaya saas raa inu kulaha sheekhu wey waa goorma walbaqaa in baaqi lagu aado lagu joogo oo lagu fadhiyo calaa xukmi alasli xukunka asalka in lagu fadhiyo goorma cinda cadami markii la waayo weeye haadihi aladilati adilada ayadaa markii la waayo hadihi adilla waa tee khitaab allahi wa khitaabu rasuuli calayhi salaatu wasalaam wa ijmaacu lumma walqiyaas afartaa markaad weydo ayaa waxaad u noqonaysaae baqaaulsli baad unoqonaysaa baqaabaqaa cala asli ayaad unoqonaysaa wa fudya alcaalim weeye fudyada iyo fadwada caalimka wey qofka caalimka mujtahidka fadwadiisa weeye fii xaqi alcaamati dadka caamada cawaamta waxba garanayni ah, meeshaan hadda uuna yiri wa alcaalim fii xaqi alcaamati uuna yiri sharax wuxuu ku yidhaahdaa wa alcaalim fii xaqi alcaamiyi uu yihahdaa fii xaqi alcaamiyi cami sirri midkaan waxba garanay qaal lahu taala qaabta adilana waxba ka garanay wey marka caamada maxaa loola jeedaa badnaasho loolama jeeda ee dadka caamada waxba garanaynin ayaa loola jeeda marka fudya alcaalim daliil bay noqonaysaa la soco fudya alcaalim daliil bay noqonaysaa fii xaqi alcaamiyi qofka caamiga waxba garanaynin fatwada caalamku daliil bay noqonaysa xujay noqonaysaa sheekhu masalada ka waran saas iyo saas weeye soco ku daliil bay noqonaysaa ku dhaqmaya markaasuu leeyahay saasa sheekh baan u tegayo saasu iso saas samay wey laakiin la soco qaala allahu tacaala qaala rasuul iyo ijmac iyo qiyaasi midna looma sheegin hadda la soco maalin hore waataan soo ishaaray oo wadaadadu waxay isku hayaan culammada markii mas'ale la weydiiyo ma qowl mujarada ay u dhiibaayaan mise adiladay u dhiibaayaan oo marka horeba caalimka waxa la weydiinayo waxaa weeye sheekhu waxaad noo sheegtaa masaladaasaa dhacday ilaahay wuxuu ka qabo ilaahay wuxuu ka yidhi rasuulkiisu wuxuu ka yidhi noo sheeg masaasaa marka hore la weydiinaya mise isaga ra'yigiisaa la weydiinaya qowlahan ahlicilmi waatan soo sheegnay qole waxay dhn waxaa la weydiinaya marka loo imaanayo waxaa weeye ilaahay masalada muxuu ka yihi qur-aan noo sheeg nabiga ala muxuu ka sameeyey muxuu ka yihi adila lagaa rabaa ijmac iyo qiyaas iyo aayad qon xadis inad ku fadiiso waxa lagu weydiinaya marka waa taa qol waxay dhaheen maya waxaa weye marka hore lagu imaanayaba sheekhu waa qofkaan wuxuu rabaa inaad wax u sheegto adiga ra'yigaagaa la weydiinayaa iyo diinta waxaad ka ogtahay baa la weydiinaya marka macna usheg iska tegaya markii dambe mutaakhiriintu waxayba la gaareen waxay dhaheen in caalimka markaad su-aal weydiisay sheekaad su-aal weydiiso ood ku diraa saa wey inaad tira ma daliil inaad tirado waxay dhahin laa yajuusmao banaano culamadaad meel uga dhacaysaa sheekhu masalada ka war saa saas wayuu kiri saa tiri sheekh ma daliil warbax baa lagu waad barantaa saas lagu dhahay warka iyaga had la yaabaysaa heerkaasay gaarsiiyeen wada heerkaas maxaa maxaa lagu caybsanaya maxaa ma daliila haddii lagu yidhi waxaa weye qofkaanu iimaan iyo islaanima inuu siyaadsado wey liannahu marka sida ilaahay qowlkiisai qowlka rasuulka alayh sala salaad aad barato ood ogaato iimaan baa kuu siyaada alaysa kadalika ah, iimaan baa kuu siyaadaya wey yaqiin baa kuu siyaadaysa xoog iyo masalada iimaaniyaad iyo awood aad masalada u qabto ayaa kuu siyaadaysa wey laakiin haddii wadaadku yidhahdo saa weeye orod meesha ka bax sooma dhicin ad nin wax maxuu maxay nin wax maxay tahay nin sooma dhici karto inuu gawaan kuugu orday nin inuu qalad kuu sheegay sooma dhici karto la jiifina banaa inaa sooma dhici karto nin sooma dhici karto sooma qofka qalbigiisa waa tallamaya ha ma degana qalbigiisa laakiin markaad aayad quraan u sheegto xadiis u sheegto ha jazaaka allahu khayr sheekh buu leeyahay qalbigiisa waa degaya marka doodaas waa jirtaa wey dooda iyadaa waa jirtaa wey ka socon ayib wuxuu yidhi intaas marka xaq caamihi wey marka fatwa caalim waa qofka caamada iyo qofka caamigaa iyo qofkan waxba garanayna jaahilkaa daliil bay unoqonaysaa qaabka daliilka ugu noqonaysana waa garanay leano uu ku camalfalaya ku amalfalaya ku camalfalaya haddii qofka caalimku intuu u fadwoodo su-aal uu su-aashii caalimku uu fadwooday hadhow uu gartay inay khaldanayd ama wax iska bedelaan caalimku xaq ma u leeyahy inuu ka noqdo yowar ka noqo waxaan kuu fadwooday hawl baa ka soo noqotee ha xaq waa uleeyahay wey xaq waa uleeyahay wey laakiin waa goorma waa markaan lagu camalfalin ah, markaan lagu camalfalin laakiin haddaa intaad wax fadwooto lagu camalfalo qofka ku dhaqmo hadda ma dhiig kada hadhow ka noqo muxuu ka noqonaya waaba lagu camalfale farji baa lagu banayso islaam baa lagu guursada dhiig baa lagu daadiya beec baa lagu banaysay hawlaa lagu kala gatay waa lagu socdo waa lagu dhaqmay ah, hawl lagu kala tawareero lagu dhaqday weeye marka maxaad ka noqon maxaamadi qad waqaca wax laga noqdo ma jir lakin adiga waxaa kuu banaan inaad tidhaa hadda kahor saasaan fadwooday laakiin masaladii maxaa la yidhahda waxbaa ka soo noqdayo hadda sidaasaan arkaa ciddii ku dhaqantay oo masalada ku tagtay e, waxa wey ayaga u taallaa waa ku tageen cafallahu camaa salaf wey ama hadda wixii ka dambeeya sidaana qabaabaa dhahaysaa aqool kale waan ka noqday lakin ciddii hore ka noqda xaq inaad tiraahdo waxaa weeye waxba ma keenaysa waa lagu dhaqmay masalo lagu dhaqmay weeye aan ka socno wxiihumaa muxuu soo sheegay sheekhu marka laba soo sheego wamaa yatawasal fa hiya adilatu alatii yubna calayha alfiq wamaa yutawasal buna soo yiri wuxuugtiibuu raba inuu fasiro wamaa yutawasal bihi ila aladila ayuu rabaa inuu fasiro cala sabiil ijmaal wuxuu yidhi wamaa shaygii yutawasal lagu gaaro bihi asaga ila aladila waxaa weeye fa huwa waxaa weeye alkalaamu in laga hadlo fa huwa alkalaam in laga hadlo oo laga warramo weeye calaa tafsiili haadihi aladila adiladan in la kala dhigdhigo wey tafsiil in la kala dhigdhigo maxaa la yihahda khitaabullahi caza wajalla gooni looga hadlo khitaabu rasul alay sl gooni looga hadlo afcaal rasuul laga hadlo iqraaraat rasuul laga hadlo ijmac ulumma laga hadlo qiyaas laga hadlo laga hadlo baqaa calaa xukm asl laga hadlo fudya alcaalim laga hadlo waa in la kala dhigdhigo wey fahuwa alkalaam wey calaa tafsiili haadihi aladila laga hadlo waa wejha wejigeeda wejigeedii qaabkay tahay laga hadlo wejigan hadda maaa wajiga hadda laga hadlaya maxaa weeye inay tahay ma nasba ma daahirba ma muqayadba ma mujmalba ma qaabkay tahay in la kala dhigdhigo weeye calaa wajha wejigii qaabkay tahay weeye iyo wa tartiibi in la kala tartiibiyo lakala hormariyo bacdiha qayb ka mida laga hormariyo calaa bacdi qayb kaloo laga hormariyo hadday d adiladu ay iska kaa tacaarudo hadda waxaale waa tacaarud adila adilada iska kaa tacaarudo oo iska kaa hardido ama ay meel ku wada aroortaba masalada aad ka hadlaysa waxaa kusoo arooray alkitaab wsunna walijmac walqiyaas baa kusoo wada arooray maxaad samaynaysaa qaabkee u kala hormarinaysaa qaabkood u hormarinaysa halkaana looga hadli doonaa insha allahu tacaala sidoo kale hadday iska kaa tacaarudo qaabkee loo kala hormariyaawo naska qadciga iyo midka eh, daahirka iyo waa la kala hormarinhayaawo xadiiska mutawaatirka iyo midka axaadka waa la kala hormarinhayaawo ijmaacu lumma iyo waa la kala hormarin hawshii xadiis axaad oo la kala hormarin qaabka wax loo kala hormarin laha wuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala iyadan hawsha waa la taaban doonaawo marka waa tartiibi in la kala tartiibiyo oo lakala hormariyo wey ee taqdiim wey bacdihaa qayb ka mida ah laga hormariyo calaa bacdi qaybta kale laga hormariyo ayana waan ka hadli doona adilahu markay kulanto madluulkeedi waxay kutusaya tanaafi uu ka dhexeeyo ishardido waxaa waa la kala hormarin wey naskiga daahirka waa la kala hormarin mutawaatirka iyo axaadka waa la kala hormarin qiyaaska jeliga iyo kii khafiga waa la kala hormarin midba midbaa laga hormarinaya howlaha iyaga waa la kala dhigi doonaa insha allahu tacala ayib inahaas marka kabacdu hadalka uu faahfaahin doonaaye waxaa u baahan wax yar in wax la iska weydiiyo maadaama usuul fiqigii iyo taxriifkiisii aan soo marnay in xoogaa fawaa'ida la isweydiiyo fawaaiddaas waxaa kow ka iyo masaaisha muhiimkaa maxaa u dhexeey malfarqu qawaacid اusuul wa cilmi usuul fiqi waxaan soo marnay manduuma fasfariya markaan soo maraynay qawaacid usuul soomaanaan soo marin waan soo marnay wey marka waxaa u baahan inaad isweydiiso malfarqu bayna qawaacid اusuuliya e wa usuul fiqi malfarqu bayna alqawaacid اusuuliya wa usuul fiqi maxaa u dhexeeya usul qawaacid usuliya sheekh waxaa udhexeeya halka waxaan ku daraasanayna usul fiqi meel kale hadha waxaad arki doontaa qawaacid usuuliya oo kutub gooniya laga qoray kutub gooniya laga qoray wey qawaacid usuuliya waxaa ka mida oo fiican ku dhex jirta aadka u fiican qawaacid usuuliya inu laxaam waataan soo maraynay wadaadka waataan soo sheegnay fathariya iskale waataan soo sheegnay asaguna inuu leeyahay qawaacid usuliya inuu leeyahay marka qawaacid usuliya qawacid usuliya waa la celiya maxay ku kala duwan yihin qawaacid usuuliya iyo usul fiqi maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qawaacid usuuli hiy khaas w ayadaa akhas aw hiy khaas usulfiqduna waa caamu usulfiqiga maxaa la yidhaha caam oo guda leanna usulfiqiga maxaa ku jira usulfiqiga waxaa ku jira tacriifaadkii iyo amhiladii iyo xuduuddii iyo howlo badan baa ku jira howlo ciiddaa ka badan baa usulfiqiga ku jira ama alqawaacidu waxaa weeye waa hadal kooban wey annahyu litaxriim alamru lilwujuub alcaamu yutamasaku bihi alkhaasu maxaa la yidhaahdaa yaqdi cala alcaam taa qawaacid koo kooban wey hawl iska koo koobanoo yar yar ah weeye oo meel iska taallo weeye oo mid walba aad ku qoranayso sadar iyo wax kale inaad ku qoranayso ama usuul fiqi soo maaha waa guda ballaaranya khilaaf baa ku jira culamada khilaafaadkoodii baa ku jira waxaa ku jira tacriifaadkii baa ku jira hawlaan qawaacid shuqul kulahayn ciiddaa ka badan ayaa ku jira hawle ciida ka badan waxaa looga hadlahayaa eh, akhbaartii baa looga hadlahaya hawle ciida oo akhbaartii xadiidii waxaasaa looga hadlahaya musalaxi baa looga hadlahaya mantiq baa mararka qaarkood dhex fadhiyaba mantiq baa he mararka dhex fadhiya waxaa dhex fadhiya luqa ah, luqa baa dhex fadhidaba luqadii baa dhex fadhida alkalaam baa looga hadlahaya howlahaasoo dhan baa ku jira marka usul fiqihe acam haddii lu yihahdo mal farqu bayn qawaacid usul wa qawaacid fiqi maali usul fiqi haddii lu yihahdo waxaa alqawaacid he hiya alkhaas wey hiya alkhaas waa guda yar tahay usul fiq waxaan soo marnay qaababka loo isticmaalee fiqiga soomaanan soo marin ah, laba mid baa ugu fiican waxay ahayd alfiqu in la yihaahdo ashariica islaamiya ka kulli in la yirahdo soomaanan soo marin midda ugu fiican midda labaad maxay ahayd alfiq in la yihahdo alaxkaam alcamaliya in la yirahdo labadaasa ugu xoog badnay alaysa kadalika ayb kelimatul asli ayadana idlaaqaad bay leedahay inaad markaad kutubta ku dhex jirto marka aad iska ogaato oo la socoto waa lagama maarmaan wey maxaa kelimatul asli waxa laga wado iyo culamadu u isticmaalaan in la socoto waa laga maarmaan midka koowaad waxa weeye lafdi asli in lagu ilaaqo oo lagu sheego cala daliil daliil aayad quraan iyo xadiis iyo ijmac iyo qiyaas iyo in lagu yihaahdo maxaa la yaha aslu in lagu yaha mararka qaarkood waa iska dhici kartaa aad bayna u badan tahay iska dhici karta mana way dhaca badan tahayba waxaa lagu ohan aslu wujuubi salaati tusaale ahaan aslu wujuubi salaa alkitaabu wasunnatu walijmac baa lagu odhanaya huna marka aslu maxaa la yidhaahdaa wujuub salaa markii lagu yahay asl muxuu noqday adliil alaysa kadalik dliil ba markaa noqday dliil buu noqday aslu hadihi masala baa lagu alkitaab wasuna walijmac baa lagu oran walqiyaas marka qaarko afarta baa laisu kaa dabadhigi marka qaarko waa laisu kaa dabadhigaya ay marka aslu wujuubi salaa alkitaabu wasunatu walijmac baa lagu oran wey marka hunaa muxuu ahaanahayaa fa yakuunu macna asli adliil buu noqonahaya iska dhib yaryahay marka marka qaarko asli in loola jeeda adilada sharcigaa kutubta way ku badanta waana ka buuxo waana arkaysaa ay taakhirin daraad bay ugu badanta qodobka labaad waxa weye ilaaqa labaad waxa weeye in la alasl in loola jeedo alqaacida almustamira alqaacida almustamira qaacida joogtowday oon jabin oo saa laisku mustamir ah, saa ku laasimtay ku daa'imtay in loola jeedo alqaacida almustamira in loola jeedo waa dhici kartaa asalka in loola jeedo mararka qaarkood saas daraaddeed waxaa la odhan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana ah, alaslu he baqaau maa kaana calaa maa kaana baa lagu odhanayaa ayb ibqaau shay ana ibqaa shayi calaa wafi saabiq yubna cala asli asalkiisaa isku joogahayaaw shayku sida u ahaabaa lagu haynayaaw guri baa adigu deganta adaa dhistay waad gadatay dhulkoo bannaan baad adigu noolaysatay waa kuu dhisanya nin baa yimid gurigandhulkan anaa iskale gurigan anaa iskale maxaa leenaha dhulkan hebel inuu deganaan jiray oo dhistay oo ku noola ku ilmo dharay baa naqaanaaye maxaa le maxaa jira markaasuu ciiri maya mar buu ii hadiyey uu hibey wiisi u ciir iska qaado waxaan leenaha alasu baqaaw e maa kaana calaa Ah, marka hadda qaacida mustamara sooma jeedin qofkan inuusan asalku intu waba kuu hibaynin waa inuusan gadin haddaad tira waa ii waa ii gaday wuu iga gaday inaad tiraahdo waxaa lagaa rabaa caddayn iyo markhaatiya dokumenti hawlo adag baa lagaa rabaa maxkamad baa lagaa rabaa marka asalkaasaan fadhinaynaa asalka ayaan fadhinaynaa marka ah, waxay culimmadu ku odhanayaan aklu lmaytati calaa khilaafi اlasl dudaad ku arkaysaa aklu lmaytati calaa khilaafi اlasli inaad mayte cunto bakti cunto calaa khilaafi اlasli weeye su-aal baa war kugu soo badaysa oo asalku muxuu ah alaslu fi lmeyta muxuu ah alaslu muxuu ahaa taxriim bu ahaa alaslu taxriim marka meyte in la cuno waa calaa khilaafi alasli weeye oo asalka isagaa inta lagu gura daruura lagugu baneeyey alaslu sidaasaa marka laga wadaa alaslu lilmudari maxaa la yidhaha meytada cuno calaa khilaafi alasli marka asalku taxriim bu ahaa asalku taxriim bu ahaa marka huna waxaad fahantay asalka in laga wada hee qaacida mustamira joogtowday oon jabin oo lagu socdo inay tahay ka fahamtay wey ilaaqa saddexaad leeyihin waxaa weeye uu iska dhib yaraya waxaa weeye maa yuqaasu caleyh maa yuqaasu caleyh warkii usul u naqaanay maqiisa caleyh alaysa kadalika maqiisa alaslu markay ku yidhaahdaan huna waxa weye maqiisu caleyh waa kii wax looga qiyaas qaada ila asal iyo farac baan haysanaa asalku waa maqiisu caleyh weeye farcuna hee maxaa la yidhaahdaa isha maqiisbun waa kii la qiyaas qaadanayay ayuu noqonaya iska dhib yarta marka waxaa lagu odhan maala tusaale lagu odhan arriba yajri fi lburri baa lagu odhanhayaa Ah. ribadu waxay ku jirtaa burka baa lg lann xadiis baa kusoo aroortay xadiis baa kusoo aroortay mar haddii eh, riba ay burka gasho waa burka wuxuu noqonayaa maqiisu caleyh buu noqonaya alaysa kadalik maqiisu caleyh buu noqonaya marka kabacdi waxa looga qiyaas qaadanaya alurzu burka eh, beriiska ayaa looga qiyaas qaadanaya urzu beriis baa looga qiyaas qaadana marka waxaa lagu oran waxaa lagu oranaya marka eh, asalku waxaa weeye burkiibuu noqonaya farcuna wuxuu noqonayaa bariiskiibu noqonaya marka maqiisu calayhi ayuu noqonaya maqiisu caleyhi ayuu markaa noqonaya asal iyo farac bay noqonaya asalkuna waa kii adilada kuso aroortay farucna waa hee waa midka hadda cusub oo kugu yimid oo rabta inaad xukun u hesho midka afraada ugu dambeeya waxaa weeye maa yustasxabu waxa lala saaxiibo oo la wato istisxaab waxa la wato maa yustasxabu waxa la wato oo la joogteeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa casal la yidhaahdaa oo muxuu yahay tusaale ahaan waxaad weysaysaa tawada'ta le lisalaati lfajr salaada fajr baad u weysaysataa masaajidkaad aada kabacda shaqadaada iyo waxaad sii aada waxbarashadaada iyo baad gashay wey magaalada aada bisaska aad furatay waadna weyse qabtaa la soco duurkii markii la addimay miyaa weyse qabin mise ma weyse qabin haye maxaa kuu dambeeyey baa xatir saaka waan soo weysay gurigaan ka soo baxay kabacdina shaqadaan imid meelna uma dhaqaaqin wax weyse jebiyo oo iga jebiyo oon maxaa la yidhaha sameey ma jiro islaan ma taaban hilib geel ma cunin masquul ma gelin xagga fulan agga fulan wix nawaaqida ma seexa nawaaqid keli waxba iguma dhicin marka maxaan ku dhahaynaa shakiga tuur baan ku leenahay alaslu hee baqaau waduwi baqaau lwudu inay weysad marka yustasxab weysadiisa halka aad soo weysaysatay yustasxab iyadaa lala saaxiibaya oo la wadanaya iyadaa la wadanaya oo maxaa la yidhaahdaa aad wadanaysaa aad wadanaysaa marka shakigana waa la marka falaslu alwudu baan dhahaynaa alaslu alwudu baan dhahaynaa halkaas halkaasaan fadhiyayna ayib waxaa u baahan ayadana in usuul fiqiga markii laga hadlaayo usuulka laisweydiiya ayadana usuul fiqiga maxaa laga faaidaya ma faaidatu usuul fiqigu ma alfaa'idatu waa muhim ma alfaa'idatu tacallum usuul fiqi wakti baa nooga baxaya waaba ku oomaynaa waaba ku rafaadaynaa wakti badan buu naga qaadanaya marka maxay tahay ma alfaa'idatu usuul fiqi usuul fiqiga faa'iidadiisu maxay tahay faa'iida aad ka faa'iida haddaad barato ood ku ood ood maanta oo dhan ku wareerto ood kutubtiisa aad rogto maxaa laga faa'iidaya waa mid muhiim wey qofku runtii inuu ogaado inuu ogaado leanna howlaha kamaanan soo hadlin waataan markaan mabaadi cashara iyo meelahaas waxba kamaanaan soo hadlin wa isaga soo gudubnay wa isaga soo ilaano meelo badan baa laga soo hadlaa marka faa'ida usuulu fiqigu waxaa weeye an yatamakana insaanu an yatamakana alinsaanu min istinbaadi alaxkaami min adilatiha calaa wajhi saliim muhim wey bimakaan bimakaan masalada ayada an yatamakana inuu makaansado oo gacanta ku dhigo oo awoodo qofku ah, insaan an yatamakana insaanu ama aalib qofka iska aalib qofka aalibka qofka aalibka wax baranayo shareecada baranaya ina tamakana inuu makansado aaalibu weeye min istinbaad alaxkaam axkaamta inuu la soo baxo xaggee kala soo baxaya min adilatiha adiladeeda inuu kala soo baxo haye qaabkee la soo baxaya calaa wejhi saliim weji fayow haddaadan usuul fiqi aqoonin adila inta la soo baxaya intaad tiraahdo oo tiraada waxbaan deliisanayaa waxaad leedahay he qaala rasuulullaahi kada markaasa waxay u deliisanaysa cagsigiisa anna usuulkii ma taqaanidu usuulka kuma bilowna waxba kama garanaysidu wax aad ka garayso kala socdo ma jirto marka an yatamakala insaan an yatamakala aalibu he min istinbaad اaxkaami min adilatiha adilada inu kala sobo calaa wejhi saliim weji fayow oo caafimaad qaba oo saxiixa inuu la soo baxo haddaadan marka usuul fiqi aadan la socon ood fiqi akrinayso oo xadiis akrinayso oo tafsiir akrinayso oo kutub akrinayso he shalay wixii aad tiri ayaad maxaa la yidhaha maanta aad baad khilaafaysaa aayadda iyo quraanka xadiiska markii lagu keena dhinac u dhaqaajisa ma taqaaneen waxay kutusayso weji dalaala muxuu yahay dib qaab u dhaqaajisa ma garanaysid haddii mid kale tacaarud qaab u tacaarudka looga loo daaweeye ma garanaysid ah, marka adile lama soo bixi waa ku rafaadaysaa ah, maqaab ad u kala wado waad ku rafaadaysaa marka haddaad fiqi mujaradana aad daba fadhiisato ee usuul fiqina aadan la soconin waxaa wey mushaakil badan baa kaa soo ba mashaakil badan dhib badan ayaa kugu soo baxayo mashaakil badan ayaa kugu soo baxayo ka socon waxaa u baahan man huwa alusuuliy marka usuul fiq aad ku jirto man huwa alusuuliyu qofka usuuligaa oo usuulka waa yaqaana la leeyahay oo kutubtiisa la akrisanaayo oo kutubta laga akrisanaayo waa ka lafteeda qofka usuuliga ah ilaa waxaan soo marnay faqiih alaysa kadalika faqiih waxaan nidhi alladii cindahu qudratune calaa akhdi alaxkaami min aladillati asharciya tafsiilaynu ka qaadana soo marnay usuuligu marka waa marka usuuluna waa kee ninka usuuliga la yihahdo waa k hawsha waa iswadaaile in haddaa usan fiqihi aad ogaatay usuuli waad asagana usuuligana waaye waa inaad barato usuuliga marka iska dhib qaacida hadda hawshaan soo maraynay oo ahayd qawaacidun yutawasalu bihaa ilaa istinbaad alaxkaam sharciya min aladilla unbaad hore ka gelinaysaa intaabaad hore ka gelinaysa maxaad ahaysaa usuuligu waxaa weeye alusuuli huwa man carafa alqawaacid alatii yutawasalu biha ilaa istinbaad alaxkaam sharciya min aladillati mubaasharatan intii horay kuugu qornayd waxaad horay ka marisaaye huwa man carafa huwa man carafa usuulgu waa kee alusuul huwa man carafa qof gartay weeye alqawaacid qawaacidii asaaska kudhigyadii wad allatii taasoo yatawasal lagu gaaro biha ayada bisababiha waxaa lagu gaaraa ilaa istinbaad alaxkaam asharciya min adilati baa lagu gaara mubaasharatan adiladaas isticmaal ninka usuuliga ah, waa ninka adilada isticmaalaya qawaacidda isticmaalaya adilada halkaa kala soo baxayo la soco laakiin waa muhiim alxamdulilah inaan xusuustay ilahay baa mahad iskale qofka ninka faqiiha oo fiqiga yaqaano oo fiqiga aadka u yaqaana hadduusan usuuliga usuulka aqoonin khilaafkiisa ijmaaciisa lama ictibaarinayo la soco kal caama laga soo qaadahaya haddaad fiqiga weliga aada buxur ku tahay oodan usuul fiqiga aqoonin waxaa lagu leeyahay caamada la mid tahay xagga u leexaa lagu ohanhayaa xagga u caamada lagu tirinaya khilaafkaaga ijmacaaga midna lama fiirinaayo sidoo kale haddaad usuul fiqiga aad maxaa la yidhaha naftu kaaga baxday oodan fiqiga aqoonin laa yuctabar ijmaacaka wa khilaafaka midna lama ictimaara in la soco hawsha maxaa la rabaa usuulka fiqiga in laysu keeno markaad usuushiina taqaano fiqigiina taqaano yaa jamaaca markaas hawsha waxay noqonaysaa hee kitaabumisku markaay soo baxaysaa laakiin haddaad fiqi gooni loo fadhido waa lagu tuuraya usuulka haddaad gooni loo fadhido waa lagu tuuraya maxaa la rabaa labadii in laysu keena la rabaa labada in laysu keeno ay wada socdaan lanna waa farac yahe maxay yihi farac iyo asal weeyade usuulkiina waa asalkii fiqigina muxuu yahay waa faracii wey marka hadda aduna farac dhinac ula boodo aduguna jirid gooni ula boodo waxba tari maysa lakin in laysu keeno oo geedka laamiisi jiridsa waso la wada harsado hee oo lagu qaxweeyo taasaa la rabaa warka garatee maylada marka labadii waa in laysu keeno wey labadii waa in laysu keeno marka usuuligu waxaa weeye alusuuliyu huwa man carafa alqawaacid alati yutawasalu biha ilaa istinbaad alaxkaam asharciya min aladillati mubaasharatan leanno maxaa yeelay usuuligu waa mansuubun ilahe mansuubun ila alusuul soo maaha qofka usuuliga lagu leeyahay waa mansuubun ila alusuul wey haddii usuulka mansuub loo nisbeeyo loo tiiriyey eh, adiga ninkan waa ree hebel baa lagu leey tusaale ahaan ama magaaladas ka jeeda baqdaadiyin ciraaqiyin muqdishiyun baa lagu oraa kismaayin baa lagu orahaya belediyun baa lagu oranaya tusaalean beled xaawadaarta ina waxu nisbayso waxaa weeye beled xaawin waxba oran mayseeda maxaad samaynaysaa xawadaad goynaysa markaas waxaad oranaysaa albelediyu baad oranaysaa ah, xawada waa la kacaysaa waad tuuraysa qaabka wax loo nisbeeyo wanaad baratay sheekh ah, taad la kacda intaa hore iska goyso albeled marka ninka albelediyu marka ninka waxba ka jooga war xaawadii iyo beledkii baanu hadda inta waxaynu tacriifinay waxaan ka soo saarnaye eh, beled baan ka soo saarnay marka beled xaawi waxba ha isku oranayeen sheekh ee eh, waa inaad farad qaab wax loo nisbay waxaad oranaysaa fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan he eh, albaladiyu baan ku oranaynaa waan garanayna marka ninkaa beled xaawi sujada iska garanayo ah, beled weyniyo hadduu yahaade albaladiyu baan oranaynaa ah, laakiin waa in lagu yaqaano lagula socdo marka hore marka hore in lagula socdo almuhim marka shayga marka meel loo nisbeeyo meeshaa loo nisbeeyo waa inuu ku sifaysan yahay oo ku sugan yahay marka maxaa loogu nisbaynayaa usuulihi waxa marka lagu leeyahay waxaa weeye waa man xaqaqa wa abata wa qawaacid alusuulu markaasaa usuulihin lagu ohanaya faqiih waa lagu odhanayaa markaad noqotee man abata maxaa qawaacid alfiqiya waa maxaa la yidhaha furuucdeeda adilada fiqiga markaad sugtayo munfasilun baa lagu odhanhayaa goorma markaa tafsiirka iyo qawaaciddiisa qaabkiisa wixiiso dhan aad taqaano muxadis baa lagu odhanaya howlaha markaad taqaano marka waa garanayna naxwiyun baa lagu odhanaya goorma markaad garato ee qawaacidu naxwiya markaad garato ood barato ayaa lagu odhanhaya marka howlahaas oo dhan waa in lala socdo oo maxaa la yidhahdaa la ogaado la ogaado ayb waxaa u baahan in maxaa la yidhaha iyana wax laga taabto oo muhiima ku gebagabaynaynaa usuul fiqigu ma wuxuu goorigi usuul usuulka masulfood muxuu goorin ku yahay fiqiga miyuu goorin ku yahay mise shareecadoo dhan buu shaqaynaya ah, waa su-aal la isweydiiyo wadaadada ila in badan maxaa la yiraa fiqigu ka hadlaya hawlahaasa maxaa la yiraa nugu qufulan weeye sida saxiixa waxaa weeye usuul fiqi wuxuu u khidmaynayaa shariica islaamika kulli wey alcamaliya e walcaqadiya labada u khidmaynaya usuul fiqi he yakhdim wayustakdam wayustacmal fi adilat alcamaliya wa fi adilat le itiqaadiya oo labadoo loo isticmaalayaa hal miaal haddaan ka bixino qawluhu tacaala caza qawluhu tacala haddii la ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu bilahi wa rasuulih tusaale ahaan haddii la yidhaahdo hunaa waxaan ku haynaa ee ilaahay iyo rasuulkiisa ruye amar baa nalisiy ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu bilahi wa rasuulih walkitaabi aladii he ilaa aakhirih amar baa nalisiye sulfiq marka markaad jeeto waxaad leedahay almru bilaahi he hunaa waxaad leedahay aaminu bilahi maxaan leenahay amrun weeye biliimaan alaysa kadalik amrun biliimaan wey wlmru maxaan dhahaynaa lilwujuub alaysa kadalik wlmru he lilwujuub baan dhahaynaa natiijada maxay noqotay faliimaanu bilahi he warasuuli maxaa weeye waajib baan dhahaynaa marka qawaacid saas ad u isticmaalaysa marka maxa waxa la yihaahdo usul fiqigu wuxuu ku shaqaynayaa fiqigu u shaqaynaya weligaa warkaa u qaldan usul fiqi wuxuu u shaqaynaya shareecado dhan buu u shaqaynaya lakiin dhinacan xoogaa waa u badan yahay dhinacan midda kale niman mutakalimiina ayaa waxay dhahen cilmu kalaam bay degsadeen oo ay dhaheen waxaan uga hadlaynaa caqaa'iddaan uga hadlaynaa wey usuul fiqina kanna usuul fiq baa la yihahda fiqiyaadka camaliyaadkan uga hadlayna waa kala duwanayna niman yiri warkaan war baatila ah, war wax ka jiraan ma aha wey war wax ka jiraan ma markaa warkaa waa garanay markaan ka socono intaas waxaa la yidhahdaa casharka aan dareerin mar hadduu sheekh kuu soo sheegay hawsha uu soo maray oo ku soo yiri wa ama usuul fiq fahiya aladillati e, yubna fahiya waxba aladilla allati taas yubna lagu dhisay calayha alfiq uu ku yiri wamaa yutawassal wixii lagu gaaro bihi asaga ila adilla adilla lagu gaaro ala sabi ijmaa lagu gaaro wladilatu haahuna khiaab lahi caza wajal wa khiaab rasul ala sl afcaalihi rasuulka afcaalsha wuxuu sameeyey weeye wa ikraarigu wuxuu qiro ku sugay ummadda waa ijmac culummadu walqiyaas walbaqaa in baaqi lagu ahdo lagu joogo lagu fadhiyo calaa xukmi asli cinda cadami hadi ladila adilada afarta markaad weydo aad weydo ayaa lagu fadhiyaa baqaau asli lagu fadhiyo loo carraawo wa fudya alcaalim qofka caalimka fadodiisa fii xaqi alcaamati dadka caamada waxba garanay iyo wamaa yutawasalu bihi ila adila waxaan ka wadnaa bu ku yiri fa huwa alkalaam waa in laga hadlo calaa tafsiili hadihi adila adila in la kala dhigdhigo wejha wejigii qaabkay tahay macaamba makhaasba ma amarba madaahirba manasba la kala dhigdhigo wa tartiib adilati bacda calaa bacd qayba qaybid kale in laga hormariyo darajaday leedahay la kala siiyo wuxuu yidhi waawalu midka ugu horreeya waawal ma shay midka ugu horreeya oo yubda lagu bilaabayo bihi asagaba alkalaama hadalka lagu bilaabaayo maxaan hadal ku bilaabaynaa adilada ila adiladii wey adilada laga hadlaya hadda wa awaluma shay midka ugu hore yubda lagu bilaabay bihi asagaba alkalaama hadalka aan ku bilaabayno o kala dhigdhigayno khitaabullahi caza wajalla weeye wa khitaabu rasuuli calayhi sala slam waxaan ugu hormaynaa hadalka ilaahay hadalkiisa iyo hadalka rasuulka inaan sharacno baan ugu hormaraynaa oo maxaa dhacay liannahumaa labadoodu aslun weeye ayaga asli gundhigu ay qaacido u ah limaa shay bay asal u yihiin gundhigu yihiin siwaahumaa ka soo haray labadood min aladilati adilada wax adilo lagu sheego oo dhan oo ijmac iyo qiyaasku ay ka mid yihiin iyo kayrkoodba labadooda aasaasee gumdhigu ah marka waa inaan asalka cadayno horta oo asalka sharaxno wa yadkhulu waxaa gelahaya buu ku yidhi fii daalika oo ah khitaabullahi wa khitaab rasuuli waxaa gelahaya aqsaamu lkalaam kalaamkii wey kalaamkan ajruba ku taqaanay oo luuqada ahayd ayaa gelaysa halkaasa lagu sharxi doonaa walxaqiiqatu ayaan ka hadli doonaa baan ka hadli doonaa walmajaas baan ka hadli xaqiiqii majaasna waan ka hadli doonaa weye walamru wanahyi waan ka hadli doonaa amar iyo nahyi waa kala dhigdhigi doonaa ayagana amar in wax lagu amro iyo nahyi wax lagaa reeba iyagana waan dhigdhigi doonaa waa kala faahfaahin doona waa laga hadli doonaa waalcumuumu caamnimaa laga hadli doonaa waalkhusuusu khaasnimaa laga hadli doonaa wey naskan waa caam naskan waa khaas ayaa laga hadli doonaa waalmujmalu nas mujmala oo duuduuban oon waxba laga gelin lagu camalfali karin ayaan ka hadli doonaa tafsiiri doonaa wey qaabka waxa loola jeeda waalmubayinu naski iska cadaayo waadix ahaa asna waa la sharxi doonaa wey waalmafhuumu mafaahiimtina waa sharci doonaa mafhuum mukhaalaf iyo muwaafaqa waa sharci doonaa wey laxni khitaabkii waa sharci doonaa buu yiri sheekhu waalmuawalu naska la awilay oo daahir ahaa laakiin la awiloo la leexiyey asagana waa sharci doonaa buu yiri waalnaasikhu midka wax nasakhay oo tirtiray baan sharci doonaa wou laga hadli doonaa walmansuuq kii la tirtiray xukunkii la rafciyana oo la baabiyana asna waan ka hadli doonaa hadda sooma jeed sidii juwayniba ku soco sooma jeedin qaabka juwayn la juwayni muxuu suu socday muxuu ku yidhi waa abwaaba usuul fiqi biyo markaasu dareeriye staalka u dareeriye marka kan maxaa la odhan karaa waa khutatul baxthi lidaalib aljaamiciya alaysa kadalik waa khudatulbaxi waxaan hadda laga hadlaayo kitaabka maxaan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa khudadii waa tana iga qaado hadhowna ayadaa fasal fasalku odhan doonaa warka waad garatay lata marka waa khudatulbaxi lehe liqaalib iljaamiciyi weeye ama maajisteeraha ha noqoto ama dictoora ha noqoto ay warku waa iska dhib yaryahay wuxuuga uma intaas ka bacdi mar haddaan hawsha khitaabullahi khitaab rasuul alay slam ka hadalno uma intaas ka bacdi waxaan ka hadli doonaa alkalaam in laga hadlo fii afcaali rasuulilahi sal rsulka afcaashiisii ficladiis inaan ka hadlo wa iqraarihi waxyaaluhu qiray ummadda ku qiray oo ogolaaday oo raalliga ka noqday inaan ka hadalno weeye linahumaa maxaa yeelay afcaasha iqraarku liannahumaa iqraarki afcaasha iqraarku yejriyaani waxay dureersadaan socdaan weeye majraa meeshu dureersada majraa aqwaalihi wey aqwaashu meeshay dureersado socoto filbayaani xagga caddaynta wey sida nebi maxamed alayh sala sl wax loogu caddeeyo ayaa afcaashiisa iqraartiisana wax loogu caddeeyaa Ah, iyagana xuquqa luada wabaa lagu harao lagu cadeeyaa ah, lanahuma afcaashi aqwaashu yajraana waxay dureersanaa socdaan weeye ay ku dureeraan majra aqwaali aqwaashu meeshay marta weeye filbayaan xagga cadaynta sida aad hawl ugu cadaynaysa qowl nabi maxamed alay sl xadiis qawli ah iyo xadiis ficli mid iqraarina wax ugu cadaynaysa ugu sharxaysa ayb uma intaas kabacdina waxaan ka hadli doonaa wey alkalaamu waxaan ka warrami doonaa o sharci doonaa fi lakhbaari akhbaartii wey axaadiistii baan ka hadli doonaa khabarkii baan ka hadli doonaa mutawaatir iyo axaad baa loo qaymin doonaa mursalkii baa laga hadli doonaa xadiis daciifaa laga hadli xadiis saxiixa laga hadli sifatu raawi baa laga hadli sifatu marwi baa laga hadli howlahaasoo dhan baa la kala dhigdhigayaa howlahaasoo dhan oo taqaanay oo musalax aad ku taqaanay baa laga hadlaya ila akhbar waa jamcu lkhabar hawsha halkaasaa lagu waxayn karaa qaabka siiqatu macaal iyo adaa ayaa laga hadli doonaa wey waad garta usulfuda ka hadlo lnnahaa maxaa yeelay liannahaa akhbaartu wey liannahaa akhbaar weeye ariiqu waxay waddo u tahay wejid u tahay ilaa macrifati in la gartoo la ogaado maa dakarnaahu wixii aan sheegnay oo maxay waxaan sheegnay min al aqwaali ku bayaansan wal afcaali war afcaasha nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo afcaashiisa aqwaashiisa iqraaraadkiisa ma garan kartid mana fahmi kartid ilaa aad garato axkaam alakhbaar aad garato naskan waa mutawaatir midkan waa axaad saana loo wariyey saanu ku yimid howlaha ilaa aad garato ma garan kartid qaala rasuul haddaad tirahdo ma saxiifa ma daciifa mursal baa mawquufa ah, he baa lagu odhanahayaawe mutawaatir baa madaciif maa howlahaasa lagula galayaw marka waa inaad garato wey liannaha duruqda wey akhbaarta wey dariiq waxay wadawta ilaa macrifati inaad garato maa dakarnaa wixii aan sheegno oo waxaan sheegno maxay ahay min alaqwaali ku bayaansan aqwaasha nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam iyo wa afcaalihi ma garan kartay mana ogaan kartay allaahuma inaad akhbaarta garato oo hawleha sida loo sharxa aad garata maoga ma fahmi karti marka waa imaan doonta akhbaartu baab gooniyaa loo gudi doonaayo fasal baa loo gudi doonaa baab uma intaas kabacd markaan akhbaarta ka gudubno alkalaamu hadalkii weeye fi lijmac ijmaacankaas ijmacan ka warrami doona o sharci doona soo faahfaahin doona wala sharci doona liannahu ijmaacu habata waa sugnaaday weeye kownuhu aan shayse u yahay daliilan uu daliil iyo xujiya gar iyo burhaan uu yahay wuxuu ku sugnaaday bkhiaab ilahi caza wajal ilaahay khitaabkiisa caza qaaliba haye wajal weynaay igu sugnaaday wey wa khitaabi rasuuli calayh salaatu wasalaam buu ku sugnaaday war inuu ijmaac xujo yahay xaggeen ka keenna waxaan ka keennay ilaahay kalaamkiisa iyo hadalkiisa iyo hadalka rasuulkaan ka keennay wey wa canhumaa wa canhumaa ee can khitaabi illahi wa can khitaabi rasuuli calayh salaatu wasalaam ayuu yancaqid ka guntamaa wey yancaqid ijmaac haddaad maqasho wuxuu ka guntama oo ka xirmaa markaad aayad qur'aan hesho xadiis aad hesho khitaabullahi aad hesho khitaabu rasuul aad hesho markaasaa ijmaac kuu fadhiisanaya lianno ijmaacu adilu ku fadhiya ijmaac hawadaa iska fadhiyo iska babanaya ma jiro markii la ijmaacayo calaa madluulil aaya aayad wax kutusaa lagu ijmaacaya calaa madluulil xadiis xadiis wax kutusaa baa lagu ijmaacaya marka wuxuu ku yihi wa canhuma ee can khitaabillahi caza wajal wa can khitaabi rasuulihi calayhi salaatu wasalaam ayuu yancaqidu ijmaacu ka guntama oo ka xirmaa wey marka adiladaa la helo kitaab quraan aayad quraan iyo xadiis la helo ayaa lagu ijmaacaa oo lagu aayaddan macnaheedu siday sada biijmaaci lmuslimiin baa lagu oranaya xadiiskan macnihiisu waa saas weeye biijmaaci lmuslimiin baa lagu oranaya marka markay aayad hesho xadiiska heshay ijmac markaas ku guntamaya sidaas daraaddeed qaacidada usuuliga waxaa weeye maxaa leeya laabuda likulli ijmaacin mustanad ijmac kasta wuxuu leeyahay mustanad iyo meel uu ku tiirsado waa inuu helo Ah, laakiin aduu garatana waa dhici kartaa inaadan garana waa dhici kartaa ah, inaadan garan baa weli u badan tahay wadaadadu intay ijmac kuu soo raraan aad marka qaarkood aad garan weyda ijmacan muxuu ku fadhiyaa ah, ijmacan aayaddu ku fadhiyo iyo xadiis ku fadhiya awa inaad isweydisaa laga yaabo ood haleeli weydo way dacweyna badan tahay uma intaas ka bacdi mar haddaan ijmaacii aan meel ku xirnay waxaan bilaabaynaa wey tartiib taraaikh weeye alkalaam in laga hadlo filqiyaasi qiyaaska in laga hadlo iyadana bilaabi doonaa wey khuda fiican bu sheekhu dejiye liannahu qiyaasku weeye sabata waa sugnaada weeye kownuhu ahanshadiisa uu yahay daliilan daliil iyo xujo iyo burhaan uu yahay wey lagu kala baxo bimaa shaygii aan dakarna aan sheegno min aladilaba ku sugnaaday wey oo waxaan sheegnay maxay ahaayeen khitaab caza wajal wa khitaabu rasuulihi wal baan soo sheegnay wey alaysa kadalika howlahaas ku sugnaaday wey lannahu qiyaas weeye sabata waa sugnaaday kownuha anshadiisa uu yahay daliilan xujo iyo garow yahay lagu kala baxo bimaa shaybu ku sugnaaday wey dakarnaa aan shaynu min aladilati adiladii soo hormartay ayuu ku sugnaaday wey wa ilayha ila aladila wa ilayha ila aladila buu yastanidu u tiirsadaaw xaggee ijmac ku tiirsan yahy xaggee cuskanya ma meel cilow iska fadhiya maya wuxuu dhabarka saarayo dhinaca saarayo ku tiirsan yahe alkitaab wasunna walijmac buu ku tiirsan yahay ay warkay waa iska dhigeen uma intaas baa nadkur waxaan sheegaynaa xukm alashyaa ayaan sheegaynaa xukm alashyaa ayaan xukm alashyaa dee hore baqaawatan soo maray ayadan uma nadkur waxaan sheegaynaa xukm alashyaa ashyaada xukunkeeda sheegaynaa fil asli asal ahaan maxaa asal u ahaa intaan axkaamulkhamsa aysan qabsan oo la dhin waa waajib ama waa manduub ama waa xaaraan ama waa xalaal ama waa karaah ama waa ibaaxa la odhan oon axkaantaas ku dhegin oon la ogaanin asalkeedu ma xaaraan ba mase xalaal wax laga hadlaayo ayb taasa laga uma nadkuru waxaan axkaam alashyaa baan sheegaynaa fi asal ahaan maxaa maxaa ah asal waa qabla majiic sharcigu maa sheegi doona maxaa dhacay ood u sheegaynaa lianna almujtahida qofka mujtahidka oo diinta yaqaana inamaa in kale maana yafzacu yalja wey wuxuu u cararaa wey yalja wuxuu u cararaa yataxasan wuxuu carra u biiraa weeye alfasax bimacnaa wa yafsax yafsax fiihi hadii la yidha ama yafsax can hadii la yidha yafsax ilahi waa kale macna duwada weligaa iska ilaali marka inamaa yafsaxu lianna almujtahid qofka mujtahidka diinta yaqaana inamaa in kale ilayhi ee yalja ilayhi yalja ila lmakaan hadii yataxasan baa la yidhahdaa marka makaanka aad magan gasho oo isku dhowrto oo isku ilaalisa waxaa la yidhahdaa yafsax ilayhi wa yalja yafsaxu ilayhi wuxuu maxaa la u cararaa weeye inda cadami cinda agta way cadami markii la waayo haadihi adilati markii la waayo isaga u cararaw mujtahidku wuxuu markuu adilo waayo aad quraan markuu waayo khitaab ullahi waayo khitaabu rasuuli waayo ijmaac umma waayo qiyaas u waayo hee xagga u cararaa ma iska fadhiisanaysaa maya waxaa jira god loo carar dhufays lagu dhuunto meel cidnaha fadhiisanine dhufays lagu dhuunto oo xabadda laga galaa jiro oo muxuu yahay waxaa loo yaqaanaa xukmu lashyaai baa loo yaqaanaa fi lasli asal maxay ahayd asal waxay baanu celinayna asal waxay ayaanu celinayna marka asalka asaga marka adilada o dhan kuu gembido ayaa lagu cararaa oo loo maxaa laa lagu gabadaa suma intaas ka bacdi nadkuru waxaan sheegaynaa weeye fudya alcaalim qofka caalimka fudusaan sheegaynaa wey sida hore usoo sheegay sheekh usugu wadaa sooma jeedin uma nadkuru waxaan sheegaynaa fudya alcaalim baan ayana ka hadli doonaa caalimka fudyadiisa waxay tahay goormaa la aqbalahaya qaabkay tahay hawlaha iyadaa ayaa maxaa laa looga hadlahaya fudya alcaalim hawshaa looga hadlahayaa looga hadlahaya soddon iyo soddon iyo afartan ah, afartan sabab akhara maa yuqaaribu arbaciina sabab oo fatwada caalimka lagu radiyo ayaa jirta afartan ah. sabab oo fadlcaalim wejiga looga dhufto ayaa jirta ah. ayb marka maxaa la yihaahdaa iisheeg waa mar baanu insha allahu tacala baxigeeda inaan nashrino ayaan isku daynaa hadi ilahi subxana watacala nafta noo ogaado baxi maajisteerada ayuu ahaa uma intaas kabacdi wasifat waxaan ka hadli doonaa mufti wey muftiga sifadiisa mufti qofka muftiga ah sifadiisa qofka fadwana sifadiisu maxay tahay qaabkee weeye qaabkee loola dhaqmaaya isaga lafti calaamaad baa laga rabaa wey walmustafti mustaftiga laftiisa waxaa laga rabaa he sifada uleeyahy qaabku leeyahay haddaad caalim tahay hadda inaad cid fadwo weydiisa lagama ra war caalim baad mujtahid baa tahaye shaafici in cid su-aal weydiyo looma baahna axmed in cid su-aal weydiyo maalik looma baahna hor u socon lahayaw marka mustaftigu wuxuu leeyahay isaguna si fuu leeyahay calaamaad buu leeyahy tilmaamaad buu leeyahay eh, muftiguna sifaad buu leeyahay liannahu liannahu eh, fadwada wey liannahu fudya liannahu fudya inamaa in kalmana yasiir wuxuu ahaanaya dariiqan buu ahaanaya lilxukmi buu ahaanaya wey liannahu ama caalimku liannahu caalimku inaba in kale waanaya si uu ahaanaya fudyada ka fiican leh lanahu maxaa la yihahdaa ishee fudyada lanaha fadwada in la yihahdana waa dhici kartaa oo saas maxaa damiirka loo celi lakin guud ahaan waxao dhan inuu madaxsanaya suma nadkuru fudya alcaalim wa sifat mufti walmustafti lanahu fudya alcaalim weeye ama caalimku inamaa in kale maana yasiru lanahu caalimku inamaa in kale yasiru waxaanaya ariiqan wad u aana xukmka loo maro bacda cilmi markaan ogaano wey lanahu caalimku inamaa in kaloo yasiiru wuxuu ahaanaya ariiqan wad ahaanaya lilxukm xukunka lagu gaaro bacda cilmi markaan ogaana ka gadaal weeye bimaa dakarnaa oo waxaan sheegnay oo waxaan sheegnay maxaa sifat lfatwa wa sifat mufti munsafti markaan ogaano sifat lmufti sifaadka laga rabo iyo hawlaha laga rabo markaan ogaano kabacdi wuxuu noqonayaa nin fadudiisa wax lagu dhigo oo axkaam lagu dhiso oo la daliilsado oo la taqliidiyo ayuu noqonayaa wey dadku waxaan sheegaynaa wey alijtihaad ijtihaadkan sheegi doona ijtihaadka dadaalka ayaan sheegi doonaa wamaa shay baan sheegi ku xihan bihi asaga insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono ilaahayna waa doonay inuu ilaahay doonayna waxaa daliilu ahee inuu kitaabku uu dhammaystirma wadaadku sheega kadalika hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin